alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih wsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtna wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma <clears throat> qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى almabxath الthani waxaan kusoo jiray taqsiim اlkhabri bاctibaaraat in khabarkii ama xadiidkii la qaybiyo wixii oo dhinacyo laga fiirinayo waxaan ka soo baxnay markii laga fiiriyo xagga tirada iyo inta dariiq ee xadiidka uu ku imaaday marka laga hadlaayo wuxuu u qeybiyey musanifka raximahullah khabarkii ilaa mutawaatirin wa aaxaadin mutawaatirkii buu soo qeybiyey oo markuu tacriifiyo oo qeexay kadib ilaa macnawiyin wa lafdiyin buu uqeybiyey amhiladiisana waa noo sheegay mid walbaba axaadii buu qeybiyey isagana bictibaari duruq saddex buu u qeybiyey maxay ahaayeen ilaa mashhuurin wa casiizin wa gariib saddexdaa qeybood isagoo oon laga hadlaynin sixa iyo dacfi iyo quwa iyo aan laga hadlin ujeeddadu ay tahay in la fiiriyo xagga cadadka iyo duruqda iyo qeybaha iyo si u kala badan yihiin aan ka soo baxnay qayb labaad buu markaa ka gelaya musanifka oo khabar laaxaad la qaybinayo ila mutawaatir asagu qaybtiisa halkaa buu ku hadhay waxaa laga hadlaya waa xagga lafdi iyo macnawi ama xagga sixa iyo dacfi lagama hadlo mutawaatir maxaa yeelay wuxuu faa'ideeyaa cilmi yaqiini ah oo daruuri ah faa'ideeyaa kolba haddii shuruudiisi la helo aan soo maray shuruuddiisi haddii la helo xadiidka mutawaatirka lama baaro lama baaro oo ma saxiixba ama daciifba lama yihahdo waxa la baarayo waa aaxaada marka aaxaadi ba halka laga garayaa taqsiimu khabari اlaaxaadi khabarulaaxaad oo la qaybinayo binisbati ilaa quwatihi xagga quwadiisa marka laga fiirinayo waa dacfiga tabardaridiisa ma qawi baa mise waa daciif markii loo qaybiyo khabarulaaxaad yaa la qaybiyey <clears throat> yanqasibu khabaru laaxaadi min mashhuurin wa waqariibin ka koobnaa fiiri ka koobnaa shardadar u fiirso agga xagga laga mariyey hadda waa laga hadlay qabrulaxaad mashhuur bay uqaybsantaa cazim lagama hadlayo taan soo hadalnay waan soo maray wuxuu ku leeyahay khabrulaxaadkii ka koobnaa min mashhuurin wa caziizin wa gariibin waxaa haddana loo qeybiyaa binisba marka laga hadlayo la fiirinayo ilaa quwatihi quwadiisi iyo wadacfihi marka laga hadlaayo ilaa qismayn laba qeybood bu haddana uqeybsamaa ictibaartii hore waxay ahayd xagga tacadud duruq ama xagga tirada tanna waa xagga quwada iyo dacfiga ee saxada iyo daciifnimada wahumaa labadaas qayboodna maqbuulun weeye midka koobaad wa huwa maqbuul waxaa la dhahaa maa tarajaxa sidqu lmukhbiri bihi ah, <clears throat> almukhbiru bihi waxaa la dhahaa qofka raawiga ah. maa tarajaxa wixii rajaxnaado sidqu lmukhbir bihi midka wax waramaya runnimadiisa waxay raajix noqotaa waxaa la dhahaa maqbuul qofka xadiidka warinaya inuu run sheegi baa raajixa kol haddii raajix noqoto xadiiskiisa maxaa lagu magacaabi maqbuul baa lagu magacaabaya wa xukmuhu maqbuulka xukunkiisuna wujuubu lixtijaaji in la xujaystaa waajib ah alcamali bihi laguna camal falo taasaa waajib ah wakaa xukunkiisa marka halkaa wuxuu kuu sheegay maqbuulkii waxaa loola jeedo waa maa tarajaxa sidqu lmuqbir bih qofka wax waramaya runnimadiisa raajaxa xukunkiisuna wujuubu lixtijaaji walcamali bihi wey in la xujaystana waa waajib in lagu camal falana waajib wey hadduu taxriim ka hadlaayo xaaraamta ka fogow hadduu taxliil ka hadlaayona taxliilkaasaad qaadani tarkiib hadduu ka hadlaayo waxa lagugu boorin baad samayni tarhiib hadduu yahayna waxa lagagu cabsigelin baad ka fogaani wujuub hadduu faa'iideynayo amar oo kale yahay waajibnimadaasaad u qaadanoo yuthaabu faacilu walaa yucaaqib taariku baad kusoo fadhiisanaysa ninkii ku sameeyo oo ku camal falana waa laga ajirsiin kii kalena waa lciqaabi wahaakada marka wujuub lixtijaaji walcamali bihid waa saas <clears throat> ba qaybta labaad waxaa la dhahaa marduud khabrulaxaad marka laga hadlayo wa huwa marduudku maa lam yatarajax waa midkuuna rajaxmin sidqu lmukhbiru bihi waxaa qofka wax waramaya runnimadiisa raajix maaha waa dhici kartaa inuu run sheegayo laakiin inuun run sheegaynin baa raajixa ah. waxaa la helay waxyaalo badan oo dacni ah oo durid ah yaa qofkaa laga helay marka inuu run sheego waa iska ixtimaal laakiin waa laga badan yahay maa lam yatarajax <clears throat> raajix haddaad maqasho marjuux baa kasoo horjeeda raajix haddaad maqasho marjuuc baa ka so horjeeda marka maa lam yatarajax ma rajax min sidqu lmukhbiru bihi almukhbir bihi qofka wax waramaya runnimadiisa raajix maaha ee inuu run sheegayn in baa raajix wa xukmuhu xadiidka marduudkaa xukunkiisu anlaa yuxtaja bihi inaan la xujaysanin wey walaa yajibu alcamalu bihi in lagu camalfalana waajib ma aha walikullin mid walba oo min almaqbuuli xadiidka maqbuulka iyo walmarduudi midka marduudka la radiyey mid walba aqsaamun qaybuu sii leeyahay wa tafaasiilu iyo kala bixbixin si adkuruha aan sheegi doono leh musanifka fii madlabayni laba madlab mustaqilayni oo gaar mid walbaba gaarkiisa oho madax banaan insha allahu tacaala waan soo sheegnay musanifku inuu usluubka ku socdo ay tahay usluub aad iyo aad u qiimo badan tartiib ah oo uu ku socdo dariiqa khuda khuda iyo haykel baxthi buu ku socdaa albaab baa u horeeyey fasal buu yidhi mabxath buu ku yidhi mabxadkiina madlab baa kasii dhashay madlabkiina waad arki doontaayo maqsid buu kusii yaa kasii dhashay marka wuxuu kuleeyahay maqbuul iyo marduud buu ku qeexaye kadib mid walbaba qeybuu sii lahay bu ku yidhi bal horta maqbuulka aan soo qaadano maqbuulka waa laga sheekeynaya qeybihiisi kadib marduudki iyo qeybihiisi oo fara badan ba hadan la geli doonaa almaطlb اlأwl alkhabr اlmaqbul xadiidka ama khabarka maqbuulka la yiraahdo ayaa laga hadlaya wa fiihi waxaa ku dhex jira maqsidaani laba maqsid soo ma matlab waxaa ka dambeeya maqsid baa ka dambeeya qaarkood matlab waxay ka dambaysinayaan mas'ala faqra saas uwada farac way dhahayaan kuwan markaas wuxuu almatlab ah, maqsid buu ka xujisi ah, waa tartiibkii ay ukala socda ukala waaweynaa canaawinta ay ukala horeeyeen wey matlabka waxaa ku guda jira ka hadlaya maqbuulka laba maqsid buu leeyahy almaqsid alawal aqsaamu lmaqbuuli xadiidka maqbuulka la yidhaahdo qeybihiisa maqbul maqbul ma tahay meehe waa kala darajo sareeya waa kala duduwan yahay taasu maqsadka koowaad kaga hadli doonaa almaqsid thani maqsadka labaad ee maطlabka ka hoos jirana wuxuu kaga hadli doonaa taqsiimu lmaqbuli xadiidka maqbuulka qeybihiisa loo qeybiyo ilaa macmuul bihi mid lagu camal fali iyo wgayri macmuul bihi midaan lagu camal falin xadiid saxiixa oo haabita oo maqbula oon lagu camal falayn ba jira on lagu camal falayn waa saxiixa waan ku dhaqmi keliya ma dhihi kartid isagoo saxiixoo haabit ah ayaan haddana lagu dhaqmaynin oo inoo keeni doonaa hadduu mansuuq yahay maxad fali hadduu mansuuq yahay maxad ku hadli ma waa saxiixo maad la soo boodi marka muxkam iyo macmuul iyo hayru macmuul bay ukala qaybsamayaan waa imaan doonaan marka maqsidka labaad buu ku keeni doonaa asagoo maqbuula oo loo qeybiyey macmuulu bihi mid lagu dhaqmaayo iyo wagayru macmuulu bihi asagoo lagu dhaqmaynin <clears throat> almaqsid lawal maqsadkii koobaad aqsaam lmaqbul baan gelaynaa xadiidka maqbuulka la yihahda qaybihiisa ah mid walbuu sii cadayn doonaa waa faahfaahin doonaa yuqsamu alkhabaru lmaqbuulu khabarka maqbuulka waxaa loo qeybiyaa binisba ilaa tafaawuti maraatibihi ilan qeybintu ictibaaraad bay leedahay marka laga hadlaayo ictibaarta ku saabsan ilaa tafaawuti maraatibihi maraatibtiisa iyo martabaadkiisa iyo darajaadkiisa inay kala duwan yihiin o kala sareeyaan marka laga hadlaayo ilaa qismayni baa loo qaybiyaa ra-iisiyeyni waaweyn humaa labadaa qeybood ra'iisiguna saxiixun wa xasanun weeyaan saxiix iyo xasan marka xadiidka maqbuul isku dhaho korka laga dhaho maqbuul saxiixi waa maqbuul xasankana waa maqbuul laakiin maqbuul ha wada ahaadaane waa kala martabo sareeyaan marka maqbuulka marka laga hadlaayo yuqsamu lkhabaru lmaqbuulu binisba ilaa tafaawuti maraatibihi maraatibtiisa kala togsan marka laga fiirinayo ilaa qismayni baa loo qeybaya laba qeybood ra-iisiyeyni waaweyn ra-iisiyeyn waxaa loo leeyahay qeyb walbaa furuucsi leh marka horta laba qeybood oo waaweyn u qeyba ko kadib qeyb walbaba furuucusii qeybi saasuu ku leeyahy humaa labadaa qaybood ay u qeybsamo maqbuulku saxiixun wa xasanun bay weeyaan labadaas wey labadaas horta maqbuul la dhihi wa kullu mid walba oo minhu minhaa ka mida ah. yuqsamu mid walba waxaa loo sii qeybin haddana ilaa qismayn farciyeyni laba qaybood oo farci oo kasii farcantay yuu mid walba yeelan saxiixii labuu sii yeelan xasankiina labuu sii yeelanaya oka humaa labadaasi faracna lidaatihi iyo waligayri baa la dhihi saxiixii muxuu yeelan saxiixun lidaatihi iyo saxiixun ligayrihi xasankii muxuu yeelan xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi korka meeqay ka ahaayeen markii saxiix xasan laisku daro maqbuul soo maheen khabarka markii laga hadlaayo maqbuli marduud soo maheen wakaa saas isku daba taagan yihin khabarkii maqbuli marduud kala qaybi maqbul maqbulia kasii tahay maqbul waxaan kasii ahay saxiix ama xasan baan ka ahay xasano saxiixa maxaa kasii tahay daati baanahay ama hayri baanahay xasano adna daati ama hayri saasay usii usii kala abtirsanayaan waa sidaa marka wuxuu ku leeyahay fata'uulu waxay u laabanaysaa aqsaamu lmaqbuul maqbuulka qeybihiisii waxay u laaban fi nihaaya ugu dambaystii ilaa arbacati aqsaam afar qaybood ta'uul aala alamru ay rajaca ileyhi arrinku wuxuu ku biyo shubtay oo ugu dambaystii waxaan kala fifincirinaba arrinta ay ku biyo shubatay in loo qeybiyey maqbuulkii meeqa ilaa arbacati aqsaam afar qaybood afartaa qaybood marka labana waa ra'iisi labana waa farci labana waa ra'iisi labana farci wey صaxiix iyo xasan oo mid walba lidaatiha waxa weeyaan waa ah, saxiix iyo xasan mid walba waa asli ra-iisi wey lakin mid walbaba lidaatihi iyo ligayrihi usii qaybsami arbacati aqsaamin wey hiya saxiixun lidaatihi afarta qaybood waa kan saxiixi maxaa loo qaybiya daatuhu lidaatihi iyo saxiixun ligayrihi xasan waa noo imaan doonta waxaas xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi afartaas marka laisku daro waxaa laisku dhahaa maqbuul soo maarti ma murdud bay gelayan mase maqbul bay gelayaan maqbuul bay gelayaan maqbuulkii marka meeqaan uqaybinay laba ra'iisi ah oo ah saxiix iyo xasan saxiixii meequ usii qaybsamay saxiixu lidaatihi iyo saxiixu ligayrihi xasan meequ qaybsamay xasanu lidaatihi lidaatihi maxaa la dhahay xasan ligayrihi waa inoo maan doontaa wa ilayka albaxthu fi hadihi alaqsaami tafsiila wuxuu le wa ilayka albaxth u imow kaale bu ku leehy albaxthu baaritaan dheer oo fii hadihi alaqsaami qeybahan lagu samayn doono tafsiilan xaalay yihiin kuwa soo kala soocsoocan oo kala faahfaahsan qaybahan haddaan saxiixu lidaati iska kaa idhi ayagoo mufasala oo kala dhigdhigan oo imo bu ku lehy fiirso ka baxfigii kala dhigay asaxiixi horta soo qabso markaa saxiix bogtaad u kala qaabi doonaa dhaati iyo xasan iyo markii saxiixan hadda markii u horeysa wuxuu ka hadlayaa asaxiixu iska yidhi waa lidaatu leanna markii saxiix laiska idlaaqo saxiix haddii laiska idlaaqo wuxuu ku dhacaa asaxiixu lidaati buu ku dhacaa saasuu dhacaa marka hadda asaxiixudan uu kuleeyahay wuxuu ola jeedaa saxiixu lidati marka uu dhameeyo wuxuu keeni doonaa xasanun lidati buu keeni doonaa kadib cafwan saxiixun ligayrihi kadib u xasanun lidatihi ayuu keeni xasanun lidatihi iyo xasanun ligayrihi saasay isku socdaan ama si u kala horeysiiyaba almuhim saxiixa lidatihi baa u horeeya wuxuu leeyahay saxiixu lidatihi wa saxiixu ligayrihi buu leeyahay xasanun lidatihi baa haddana yaa jira xasanu daatna xasanu lgayri buu leeyahy waa sidaas afartaa qayboodbu marka tartiib kugu samayn doonaa asaxiixu saxiixi waa saxiixe waa kii lidaatihu ahay shuruuda shanta laga helay tacriifuhu saxiix maxaa la dhahaa luqatan asaxiixu did saqiim saxiix maxaa weeyaan asaqiim midkii jiranaa baa la yidhahdaa asaxiixuna midkii fayoobaa wey marka saxiix waxaa weeye did saqiimi midkaa jiran kaka soo horjeeda wey ilan shaygu ama waa saxiix ama waa saqim wax udhexeya ma jirto ama waa jiran yahay ama waa caafimaadsan yihin marka shayga saqiimkee jiran ka ka soo horjeedaa saxiix la yidhaahdaa wa huwa saxiixna xaqiiqatun fi lajsaami ah, saqiimka iyo saxiixa labadaba waxaa lagu idlaaqaa xaqiiqatan ilan shaygan maaratay lafdigu dalaalaatul alfaad marka laga hadlaayo alfaadda marka laga hadlaayo waxay u qaybsamaan alfaad xaqiiqiya iyo kuwa majaaziya xaqiiqigu waxaa weeyaan wixii loo dejiyey siduu ahaa siduu ahaa loo dejiyey oo ay ku dhacayso lafdan daatadiisa ku dhacaayo qariinana aan u baahnayn ayaa waxaa la dhahaa xaqiiqa la dhahaa majaazna waxaa weeyaan waa shay wax lagu magacaabay laakiin macnahaas in loola jeedo waxaa uun lagu ogaan karaa markay qariino la socoto haddaad tirahdo asad asad haddaad tirahdo asadku xaqiiqatan waa maxay alxayawaan almuftaris xayawaanka muftariska dadka cuna ayaa asad la yidhahdaa laakiin haddaad tiraahdo asad waxaan oola jeeda bini aadam lagaa yeeli maayo lagaama yeelayo ilaa qaraa-in iyo wax tusaya aad raaciso oo mathal aad tiraahdo ra asadan fii yadihi sayf fii yadihi ay seef tahay seef ku jirto asad waxaan gacanta seef ku wata ama waxaan ra asadan yashuqu oo yadribu haama almushrikiin mushrikiinta madaxda ka garaacaya madax ka garaacaya bisayfihi ku garaacaya hadda waan ogaana libaaxi inuunan hadda ahayn oo bini aadam geesi shujaaca in loola jeedo marka xaqiiqa ahaan sheegan waxaa loola jeedaa wixii carab marka horeba u dejisay oo waxba qarina kaaga baahneen lakin majaaska wuxuu ubaahan yahay qariino iyo wax tusaaya in macnihii xaqiiqada laga soo leexiyey wa huwa marka saqiim xaqiiqatu fi lajsaam jismiguu ku dhacaa <clears throat> marka waxbaa jiran laleeyahay xayawaanka noolaha ayaa jirada ah, xayawaanka noolaha ayaa jiro lagu sheegaa jismigiisa iyo badankiisa iyo ama saxiix iyo jiro iyo lagu sheegaa inkastoo xataa wax kasta oo nama iyo ziyaado ay ka suurowdo oo sida geedahoo kale ayaga waa ku dhacaa geedka waa jiran yahay cudur baa gala waaba la daaweeyaaba oo waxaaba jirtaba dad dhan oo u taaganba geedaha iyo daaweynteeda iyo calfinteeda marka xaqiiqatu fi lajsaam baa saqiim loo isticmaala majaazun fi lxadiid laakiin saqiimkii ama saxiixii in xadiid lagu magacaabo saqiim weeye ama waa saxiix waa majaaz waa majaaz marka haddaa tira hada alxadiidu saxiix waxaad oola jeedaa shuruudii saxiix oo dhan baa laga helay baad ka wadaa saasad ka wadaa ee jira hadda mariid oo irbado laga uu ka daawoobay oo cudur ka daawey ma aha saas maaha marka majaas ahaan waxaa saxiixi loo dhahaa fi lxadiidi wa saa'ir lmacaani iyo macaanida kaleba macaanida kale qofka isagoon jirkiisa xanuunaynin oo xanuunsaneen bu wuxuu dhihi karaa waan jiranahay moraalkii kale iyo maskaxdii kale iyo eh, fahmadii kale ka maqan eh, waa ku dhihi jiray wa qaala inii saqiim ibraahim alayh isalaatu wasalaam inii saqiim ayuu leehay waan jirana marka waxaa weye de marki ilahay keyrkii la caabuday oo shirkiyaad lagu dhacay qofka asaga ee muminka ee muwaxidka ee imaam tawxiid ah in xoogo moraalkiisi iyo maskaxdiisi iyo aragtidiisi taasa laga hadlaya nacam in oo de daahirka marka laga hadlaayo kii ka sheegta yiri been baan sheegay ibraahim aleyhi salaatu wasalaam waa daahirka hadde jirada caadigeed marka la dhaho wey lakin majaazan marka la dhaho waa loo fasiri karaa calaa kuli xaal marka taa waa luqa iskaga soco istilaaxan <clears throat> xadiidka saxiixa istilaaxa maxaa lagu yidhaahdaa matasala sanaduhu xadiidka sanadkiisa uu xiriiro binaqli binaqlilcadli bisababi naqlilcadli qof cadli ah naqlintiis addaabiti oo daabit ah ayuu maaragtay ku xiriiraa itasala sanaduu baa xiriira xadiid sanadkiisii binaqli lcadli qof cadli ah oo lagu kala soo marki doona cadli yaa la dhahaaye asagaa inoo fasiri doona sheekhe yaa naqliye xadiidka soo arooriyey addaabita haddana waa daabit ile qofka raawiga laba dhinac ba laga fiiriyaa diintiisana waa la fiiriyaa fahamkiisa iyo xifdigiisana waa la fiiriyaa labada waa inuu ka fayowya waa inuu diin ahaan fayow yahay oo cadli u yahay waa inuu maskax ahaan fayow yahay oo xifdigiisa uu dhan yahay oo daabit waa inuu yahay labadaas laga fiiriya qofka raawiga ah <clears throat> can milihi asagoo kale waa inuu ka wariyo ilaa muntahaa sanadka ilaa uu ka dhamaado <clears throat> min gayri shuduudin wixii oo xadiidka uunan shaad gelin walaa cilatin cilana ayna gelin kaasaa waxaa la dhahaa asaxiix ayaa la yidhahdaa ah, waa tii dee bayqiyunida u dhihi jiray awaluha saxiixu wahuwa mutasal isnaaduhu walam yushada aw yacil aw yucal aw yucal yrwihi cadlu daabiطu can milihi waka muctamadu ti buu ku fasiraya taa shicir bay tana waa nahri sharxu tacriifi tacriifka lagu sharxaya ishtamala atacriifu asaabiqu tacriifkaa hormaray ee haddaan soo maray wuxuu shamliyey oo aruuriyey calaa umuurin umuur yajibu ay waajib tahay tawaafuruhaa in laga wada helo in la helo oo xadiidka laga helo xataa yakuuna alxadiidu suu xadiidka u noqdo saxiixan saxiix su xadiidka saxiix u noqdo shuruud la rabo in laga helo ayaa tacriifkan laga he ku shamliyey ah, umuur buu shamliyey ama uu aruuriye koobay umuurtaasoo yajibu ay waajibta tawaafuruhaa umuurtaas in laga wada helo xataa yakuuna alxadiidu saxiixan suu xadiidka u noqdo saxiix haddii kale shuruuddaas la wada heli waayo xadiis saxiix ma noqonayo wa hadihi lumuur umuurtaas iyada la rabo in laga wada helo xadiidka suu saxiix u noqdo hiya iyadu waxaa weeye alif itisaalu sanad waa kamida koobaad sanadka waa inuu xiriiru ku yidhi wa macnaahu istisaalu sanad macnaheedu waxaa weeye anna kula raawin raawi kasta min ruwaatii xadiidka ragga warinaya kamid a qad akhadahu xadiidka wuu qaatay mubaasharatan si toosa caman fowqahu sheekha ka koreeya sheekhiisa buu toos oga qaatay min awali sanadi laga bilaabo ilaa muntahahu uu ka dhammaaday saa ku socotay min awali sanadi ilaa muntahaahu awali sanadka hadda waxaa laga wadaa mubtada sanad xagga mathalan musanifka kitaabka alifay sheekhiisa laga bilaabo ilaa meeshu ku dhamaado saxaabiga ah waa inuu nin walbaba sheekhiisa uu toos ooga wariyo wax inqidaaca ah oo kala go-a una jirin ila mid walba ixtiraas buu ley itisaalu sanad maxaa ixtiraas u ah maxaa kas marka itisaal itisaal baa la helay maxaa meesha ka maqan inqidaa baa ka maqan inqidaa ama haada awalu sanad ama haada aakhiru sanad ama dhexda ha haado ama laba isku xigta ha haato waxao dhan inqidac baa la isku dhahaa xagga marka camuumka laga hadlayo ayb marka lakin faafaahin ay magacyo kale leeyihiin marka itisaalu sanadi ayaa la rabaa wa macnaahu ana kula raawin raawi kast min ruwaatii xadiidka ragga warinaya ama qofka warinaya qad akhadahu xadiidkan wuu qaatay mubaasharatan si toosa yuu ka qaatay ama fooqahu qofka asaga ka koreeya ee sheekhiisa min awali sana saas ku socday min awali sanadi sanadka bilowgiisa laga bilaabo ilaa muntahahu meeshu ku dhamaadan laga gaaro ba cadaalat ruwaad ba ayadana shardi ah cadaalat ruwaad ruwaadda cadaaladooda waa in laga helo xadiidkan la warinayo isuu saxiix u noqdo ruwaaddu waa inay cuduul yihiin dadka xadiidka warinaya maxaa loola jeedaa cuduul ay ana kula raawin raawi kasta min ruwaatihi xadiidka ragga warinaya ama dadka warinaya itasafa waa inuu ku sifaysan yahay bikownihi ahaanshihiisa musliman uu yahay qof muslima baaliqan qaangaara caaqilan caqli leh hayra faasiqin aan faasiq ahayn wa hayra makhruumin aan dhaawacnayn hayru makhruumi lmuru'a ikhyaarnimadiisuna ayn dhaawacmanan ikhyaarnimadiisuna ayna dhaawacnayn saas wey muru'ada waa ikhyaarnimada muru'a waa shaga ikhyaarnimada ehe mujtamaca dadka uu ku dhex nool yahay qofka dhexdiisa ay ka arkaan waxaa hadduu sameeya waa ikhyaarnimo ah, walow yanan xaaraan iyo taxriim iyo taxliil iyo laga hadlin laakiin waa wax sifo wanaagsan oo qofka kor u qaadaysa hadduu ka tagaana hoos u dhigaysa ayaa waxaa la dhahaa muru'a la dhahaa waa sifo wanaagsan oo ikhyaarnimo ah, ah mithal yaa u sheegi kara ya mathalan dharxidashada cunto cunidda saaxashada hadalka ya socodka arriba noocaasa wey wax wal kuwaas ayaga ah meelaha de kooban oo shareecadu ay ka hadashay oo taxriim iyo taliil ay xadiday oo qawaacidii shuruud loo sameeyay oo la xadida way jiraan lakin asal waxa wey alibaaxa sooma asalka maxay ahayd alibaaxa qofku suuraba uculis wuu cabi suuraba laga xarimay oo shaydaan iyo gaal ha shabihin ku cun waa gaar laakiin sida kale cadowe soo ma inaad istaag ku cunto inaad fadhi ku cunto inaad socod ku cunto arrimaha ayaga ah waxba taxriimi taxliil kuma jiraan istaagaad ku cuni kartaa fadhigaad ku cun kartaa socdaad ku cun kartaa waa goorma laakiin curfigaada iyo dhaqankaada hadduu sidaa yahay wey wadamada qaar ayagoo shaqadii ku jiro ordaaya oo yaacaya oo didaya yay iska cunayaan jibsiga la cuni hilib la cuni oo wax la cuni oo la rugi soo ma wadamada qaarna waaba lagula yaabi qof socdo oo wax cunaya acuudu bilah baa laleeyahy waa laga cudubilaysan meesha lagu cudubilaysanaya adaad wax ku cunto waxaa tahay makhruumu riwaaya tahay xadiidkaada waa makhduush la aqbali maayo meeshaa kale laiskaga cuno hadaad ku cuntana xadiidkaada waa la qaadan leanna ceeb maehe ceeb maehe meelaha qaar inaad koofiyad xidhato ama cumaamad xidhato mooyaane dadka ma tusin kartid soo saama a ah, soomaalida mar dhow ku dhoweed meelaha qaar way ku dhoweed amankan waa laga yaba inay ka jirto adoo sarwaal qabaan dadka tujino istawuu dhihi lagama yeelay waa lagu soo qabanaya ama wadaad kaa dambeeya cumaamadiisii or kaa saaraya haddii rabta ku udgoonaad ku xesnaad odxu kaa saari soo saa ma muru'adaa la ilaalinaya cumaamad iyo shardi maha koofiyad iyo cumaamad iyo waxaasoo dhan salaada shardi maaha kolba haddaamad garabkaada iyo garbahaada ayna qaawanayn xadii fi bukhaari kusaabsan nabig ala slam wuxuu yiri qofka yuunan tukanin isagoo qaarkiisa uu qaawanya walow calaa xablin xarig ba allah ka dhig wax saarto xarig ba allah ka dhige marka haddaad bashaar qabto ama fanaanad qabto ama qamiis aad qabto waa ku garbaada waa ku qarsoon yihin inaad cumaamadii madaxa saarato marka shardi kamid maaha shardi maaha laakiin muru'ada ah la ilaalinaya wadan saas oo kale oo laga cumaamadaha laga xidho oo koofiyada laga xidho oo salaadta lagu gala tahay waa inaad ku khasbanta ah. hmm. hmm. halkan garbaha hoostoodaha may kor ka mari garbaha tan luqunta saa u xidh kale bedel ah, saa loo xidho Eh, mxuu ahaa caruurta oo kale samayn jireen ah, taasoo kale samayn garbahaas asagoo banaanay ah, in la banay ma aha xadiis ba kuso mar waxaan ka hadlaynaa waxyaalaha murwaada waxaasaaba kamidaba waxyaalaasaa kamida qofka markuu socdo keefiyada u soconayo hadduu ordo mathalan nin meelaha qaar waxa laga yaaba in qof culumo ahoo tallaabsanayo ilaxasanayo suuqa ord ku marayo xogow lala yaabo la dhowr sheekh ku dhacay tartiib ma socdo waqaar iyo deganaan ma u socdo meelaha qaarna waxaa wey xaalat istijjaal baa ka jirto orodka iyo waxaas yaacidaba caadi ama shaqaa loo ordaa ama gawaarida laga cararaa ama waxbaa socda marka waxyaalaha muru'ada la yirahda waxaas ay ku dhacdaa waxaas ayay ku dhacdaa nacam hadba waxayna ku noqonaysaa wadanka aad joogto iyo dhaqanka iyo caadada iyo zamanka ayay u noqonaysaa sarwaalka kamida inaad sarwaal xirato meelaha qaar waa la yaab macawistaa kamida inaad macawis xirato wadamada qaar aad macawis ku xirato dadka o dhan ba kusoo fiirinayo ah waxay noqonaysaa thawbu shuhla ayay noqon waa inaad siibto ood dharka wax xidhanay dadkaa xidhato ayaa loo baahanya khamiis xidhaan haddii surwaal aad xidhato ad ku khasbanta inaad dadka aad adiga aad noqoto qof ummaddu ay ku la yaabto ood fiiriso ma aha arka marwada waxaas o dhan waa in fiiriya ubahan naam <clears throat> haddaba cadaalat ruwaad maxaa la dhahaa waa inuu raawigu ku sifaysan yahay maxay muslim inuu yahay gaal baa kaa baxay gaal riwaayadiis lama aqbalay gaal hadduu wax wariyo run kastaba halooga barto run kastaba ha looga barto xadiidkiisa laa yuqbal la aqbali maayo laakiin wixii xilligii gaalka ahaa uu soo xumbaaray soo naqliyey markuu muslim noqday waa welin karaa dhib male isagoo gaal oo qisadan soo xumbaaray oo goobjoog u ahaa markuu islaamay warkiisa waa la qaadan baa la dhih hadda marka hore warkiisa lama dhegeysanaynin waad garanaysa abuu sufyaan markuu hiriqle u tegey qisadii ku saabsan hayey isagoo gaala ah buu ugu tegay shaam laakiin markii dambe uu saxaabi noqday radia allahu canhu ayaa warkiisi la aqbalo oo la wariyey oo fi lbukhaari wa kayrihi ba kusugan ya isaga marka gaalku lama aqbalayo baaliq waa inuu yahay qaangaara ah, waxaa baxay ilmaha yar ee sebigaa baxay hadduu sebi yahay la aqbali maayo laakiin wuu xumbaari karaa marxalatu taxamul wuu soo naqlin karaa wuu dhegaysan karaa wuu xumbaari karaa ilmaha yar hadda casharka dhegeysanayo hadhow markuu weynaado wixii uu maqlay maanta dadka u sheegi dadka ayuu u sheegi waxaasaan maqlay waana laga qaadanaya markuu weynaado laakiin markuu yar yahay ma aha nacam walidalika salaf lumma caruurtooda yaryar waxay keeni jireen xalaqaatulcilmiga meelaha cilmiga lagu hayay keeni jireen si ay u dhegeystaano wax xifdiyaanoo ay hadhow deen ummadda ay wax u faa'ideeyaan u bartaan caaqilan baa shardi a majnuun waalan baa ka baxay qof majnuuno waalan warkiisa lama aqbalayo hadduu isku toosiya xataa maadaama uu caqliba una lahayn hayra faasiqin faasiq waa inuunan ahaynoo faasiq warkiisa lama aqbalayo fatabayanu ba in jaakum faasiqu bi fatabayanu faasiqnimadiisa la iska baarayaaba haddayba ku cadaato inuu faasiq yahay maxaad umalanaysa lama aqbalayo wa hayra makhruumin muru'a qof muru'adiisa iyo khiyaarnimadiisa ay dhaawacan tahay waa inuun ahayn kharmi kharmi waa meel duleela wey thalma waa inuun duleelin oo dhaawacmeyn ayib jim dabd ruwaati waxaani ruwaada dabdintoodii waa in xadiidka eh, la aqbalaya ee maqbuulka ee saxiixa ah ruwaadiisa waa inay yihiin kuwa wax dabdiya maxaa loola jeedaa ey ana kula raawin raawi kastaa loo wada min ruwaatihi xadiidka ragga wariyay ama dadka wariyaya kaana taama dabti dabdigiisa waa inuu taam yahay soo maartid taama dabdi baa shardi ah waa meesha uu xaafid ibn xajar raximahullah ku kala saaray bayna saxiixu lidaatihi walxasan lidaatihi taama dabdi xifdigiisa waa inuu dhammaystiran yahay imaa dabdu sadri inay noqoto xifdin ku saabsan xabadka xabadku ku xifdiyey maanta haddii la weydiiyo iyo labaatan sano kadib hadii la weydiyo isku si buu sheegi isku si yuu u sheegaya waa dabdisanya waa xifdiyey shakina lagama hafle iyo halmaan iyo nisyaan iyo waxaas su-uul waxaas o dhan bu ka nabadgalay galay wa imaa dabdu kitaabin waa inuu yahay mid kitaabkiisa wax ku aruuriyey wax ku xifdiyey kitaabkii uu qoray gacantiisa uu ku qoray ee sheekhiisa uu ka soo qortay waxba laguma darin ziyaado male nusqaan male meel lagama tirtirin maaratay waxba lagama madoobeynin sidii buu u ilaaliyey sidii buu ilaaliyey ila way qori jireen daal cadamu shuduudi baa ayadana la rabaa shaad shaad waa inuuna jirin ay an laa yakuna alxadiidu shaada xadiidku waa inuuna shaad ahayn wa shuduudu shuduud maxaa la dhahaa huwa mukhaalafatu hiqa qof hiqa inuu khilaafo liman huwa awthaqu minhu ba la yihahda mukhaalafa ah, mukhaalafatu thiqati qof hiqa inuu khilaafo liman qof huwa asaguba awthaqu minhu kasii thiqaysan ah, nin luu kalsoon yahay ayaa wuxuu khilaafay dad lagaga kalsoon yahay saasuu saga ku fasiray musanifka taas waa macnaha inta badan u badan yihiin lakin qaarkood waxay dhahaan wax ka daqiiqsan in la yihahdo mukhaalafatu thiqati liman huwa arjax minhu liman huwa arjax minhu lanna waxaa dhici karta labadan qof inay hiqada ay ku siman yihiin laakiin mid baa wuxuu wataa cadad buu wataa labay noqdeen hiqanimadii iyo darajadii way ka siman yihiin mid baa keligii noqday midna labay noqdeen cadadka marka la qaadan marka rujxaanku hiqanimona way keentaa cadad iyo kathrana way keentaa ee shardi keliya hiqanimo maaha marka mukhaalafatu hiq liman huwa awthaqu minhu aw arjax minhu ka raajixsan cadamu lcilati ayaa shardi ah cilo waynaysan jirin cilo ah, waa inaysan jirin ay an laa yakuna alxadiidu macluula xadiidku waa inuunahay mid la cileeyey oo cilo ku jirto oo jiran waalcilatu cilo maxaa la dhahaa sababun waa sabab haamidun maldahan khafiyun qarsoon wax maldahan oo qarsoon wey ah, mumawah qarsoon oo korkan korana wanaag buu kuu muujin hoostana waa ka jiranye yaa qaamid la yihahda qaamidku qumuudka waxaa weeyaan maalan fulan qaamid fulanun qaamid badi hebel waa qaamid maanaa waxaa weeye warkiisa lagu wareeray meeluu kaa jiro ma garanaysid meeluu kaa jiro ma fahmaysid hadduu kuu imaado warkiisa waa kan waa kula toosan yahay sa hadduu kaaga dhaqaaqana war kalu ku jiraa hadduu maarata dabca inad wax ka doocdoociso wax ka soo saarto waxba kama saari kartid qaamad wey korka kor waa iska fiican yahay hoostana waxbaa si ka ah marka qaamad wax maldaan wey khafiyun qarsoon yaa cilla la yihahdaa marka yaqdaxu wuxuu ceebeynayaa sababtaasi waxay ceebeen fii sixati alxadiidi xadiidka sixadnimadiisi inuu saxiix noqdo yay qadxinaysa o dhaawacaysaa maca ana daahira muuqaalkan kore wixii ay tahay assalaamatu nabadgelyo minhu ceebta uu ka nabadgalay korkan kore xadiidka hadaad ka fiiriso nabadgelye ayuu tusaya sanadki waa kan waa fulan hadaad fiiriso waa fiicanya hebella waa fiicanya hebella waa fiicanya saas wey laakiin markii baaritaan lagu sameeyey waxaa la ogaaday cilo qarsoon inay jirto ninkan fiqada iyo ninkan fiqada iska warinayo ee lagu ogaaday inay iska wariyaan hadda ka hore lagu ogaa maanta waxba kama warinin xadiidkan isaga xadiidkan waxba kamana warinin dhexdooda nin baa ku jiraba ma ahe nin mudalisa ah intuu galay yuu laba nin oo hiqa oo wax iska warin jiray oo dhexdooda daciif ku jiro intuu daciif ka saaray yuu labadii hiqada ah isu tuuragooyey ayadana soo arti daahirka markaad fiirsa xadidki waa fulan can fulan an fulan rijaalu hiqaad baa dihi laakiin cila ku jirta meesha waxaan garan karaa culamaa lcilal raggaa cilooyinka yaqaana ee xadiis intay jamciyaan aruuriyaan duruqdiisa tatabucaan kadib soo saari kara wax qarsoon oo inaga garanaynin marka ciladaas waa inuu xadiidka saxiixa kan nabadgalo waa inuu ka nabadgalo Ah, ama xasanka aba shuruuduhu shuruuddiisa maxay tahay mar labaad buu kuu socoliyey shuruudda iyo hadda wuxuu taxaya o dhan shuruudahaba yatabayaru waxaa caddaaday min sharxi tacriifi tacriifka sharxiisa haddaan soo maraynay ana shuruuda asaxiixi xadiidka saxiixa shuruuddiisu allatii shuruuddaasoo yajibu oo waajibayo tawaafuruhaa in laga wada helo xadiidka si loo aqbalo xataa yakuuna alxadiidu xadiidka su u noqdo saxiixa mid saxiixa shuruudda laga rabo in laga wada hela xadiidka suu saxiix u noqdo khamsatun shan inay tahay baan tacriifka ka ogaanay tacriifkii baa shanta shardiba laga dhexelaya marka mara shuruud ahaan baa loo ixi marra tacriif ahaan baa loo sheegi wahyo shuruuddaasi itisaalu sanad wey ko laba cadaalatu ruwaad wey ruwaad inay caadil yihiin saddex dabdu ruwaati ruwaad waa inay wax xifdisan yihiin cadamuulcila cilo waa inaysan jirin cadamu shuduudi shuduud oo mukhaalafatu hiqa liman huwa awthaqu u arjax minhuna waa inayna dhicin shantaas shardi marka la helo xadiidka waxaa laleeyahy waa maqbuul waa maqbuul markii la yidhaahdo yaa waxaa isku qabsani saxiixin lidaatihi iyo xasanu lidaatihi saxiixun lidaatihi wuxuu ku leeyahay aniga meesha dabdu ruwaata iska tiri dabdun taaman waa inaad ii gelisaa dabdi oo taaman dhammaystiran markaasuu saxiix lidaatihi noqday xasan wuxuu aniga dabdiba haddaan helayba waxba dabdu taam iyo waxba si dhimaaye waa igu filan tahay xasanu lidaatihi halkaas ku kala baxeen marka farqiga udhexeey ma alfarqu bayna saxiix lidaatihi walxasan lidaatihi hadi wa dhadi farqi udhexeey taamu dabdi wa cadami tamaam wa cadami atamaam saxiixa waxaad ogu dari dabdin taam dabdi taama xasankana dabdi un iska dhigo dabd ruwaati ruwaad inay daabad yihiin umaa iska dhehaysaa saas kala duwan yihiin ayib waxaan marka waa shuruudii iyo tacriifkii gidina waxaa aabo a tacriifka itasala sanaduhu binaqli cadli daabidi nacam min ayri itasala sanaduhu binaqli اlcadli aldaabiti min gayri shuduudin walaa cila shantii shay ee tacriifka kusoo maray shantaanba haddana shuruuda oo shuruuda waxaa an yakuna sanadu mutasilan sanadkooda xiriiro laba an yakuna ruwaatuhu cuduulan saddex an yakunuu dubaatan raabican cadam اlcila khaamisan cadam shuduud shantaas shardi wey faida اkhtala hadduu dhimanaado oo nusqaamo shardu waaxidu hal shardi oo min hadihi shuruudi اkhamsa shuruuda shanta kamid a ah, haddii mid kamida uu nusqaamo falaa yusama alxadiidu saxiixan falaa yusama alxadiidu laguma magacaabo xiinaidin markaasi saxiixa lagu magacaabi maayo shanta shardi mid kamid ah hadii la waayo saxiix la dhihi maayo saxiix iska dheh iska dhaafe xataa xasan la dhihi maayo xataa xasan la dhihi maayo maxaa yeele haddii itisaalu sanad la waayo ma xasan maa dhihi daciif baa noqon yuu noqon waxaana muqadec buu noqday haddii haddii noqoto cadaalat ruwaad beeneeda faasiq buu noqday ama mubtadic xataa xasan ma noqon maqbul ma noqonay soo maa wahaakada marka shuruudda shanta xasanu lidaatihi iyo saxiixu lidaatihi waa isku leeyihiin laakiin waxay isku khilaafsan yihiin saxiixu lidaatihi waxaa la dhahaya taamu dabdin baa la dhihi mithaaluhu bal mithaal waxaad keentaa shantan shardiba laga helay xadiid intaad keento sanadkiisa soo taxdo shantii shardiba ha laga helo wuxuu leeyahay mithaaluhu ma akhrajahu lbukhaariy fi saxiixi bukhaari wuxuu soo saaray fi saxiixi kusoo saaray kitaabkiisa jaamica qaala bukhaari wuxuu yidhi xadathana cabdullaahi bnu yuusuf baa noo warabay qaala akhbaranaa maaliku baa noo warabay can ibni shaab buu ka wariyey can moxamed bni jubayr ibni mudcim buu ka wariyey can abiihi aabihiisoo jubayruu kasii wariyey qaala jubayr wuxuu yihi radia allahu canhu samictu rasuula allahi baa maqlay sala allah alay wasalam qara'a asagoo akhriyay fi lmaqribi salaada maqrib bituuri suurata duur asagoo ku akhriyay ayaan maqlay buu yiri ka xadiis soo maarta meesha waxaa isku kaa saaran alriwaaya wadiraaya manaa bayn ariwaayati wa bayn almatni sanadkii baa soo akrisay silsiladii matnigii bay ku biyo shubtay u socotay fulan can fulan can fulan markaasa qaala rasul samictu qaraa fi lmaqribi bidur inta xadii baa la qaraa rasul sal slm fi lmaqribi bidur waa xadiid oo xadiidka asagaa marka waa nabiga aleyh salaatu wasalaam salaadiisii uu tujiyey qirada uu akhriyey ayayna tusaysaa suuratu dur lagu tukan kara maqribka laga qaadanaya ayib hadda sanadkaas yaa la dhexgeli rabaa sanadkaasa la faaqidi rabaa wuxuu yihi fahada alxadiidu saxiixun xadiidkan asaga waa saxiix maxaa yeelay liana sanaduhu mutas shantii shardiba waa laga helay ko sanaduhu sanadkiisu mutasilun waa xiriiraa id ana kula raawin raawi kasta oo min ruwaatihi xadiidka ragga warinaya kamida samicahu wuxuu ka maqlay min sheykhihi buu ka maqlay shekiisa ka korrey u ka maqlay soo maarti ah, oka nin walba sheekiisu ka maqlay bukhaari cabdullaahi binu yuusuf atanisi cabdullaahi binu yuusuf atanisi wuxuu ka warinaya malik ibnu anasin maaligna sheekhiisi ibnu shihaab buu ka wariyey zuhri zuhrin maxamed binu jubeyr ibnu mucim buu ka wariyey maxamedna aabihiis oo jubeyr ibnu mucim ibnu cadiy nowfali buu ka wariyey soo maarti sanadka marka waa xidhiidha noba nin kale ka wariyey wa amaa cancanatu maalikin haddaad tirada can baa meesha lagu wariya amay suuragal tahay inuu meesha nin kale ku jiraa oo mudalis nin la yidhahda jiro oo inoo imaan doono oo axaadiis tadliisiya oo laba nin uu canka iskaga warin can fulan can fulan buu dhihi marka cantaana wax ixtimaal inuu isaga ka maqlin inuu ka maqlin ayaa dhici kartao mararka qaar wixii nin meesha ku jiro intuu iskaga tuuro meesha ka tuuro yuu can fulanin ka kale ka kale yuu waa laga wariye iska dhihi marka raggan cancanadooda see la yeeli haddaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay wa cancanatu maalikin maalik canta uu ku wariyey wa ibni shihaab canta uu ku wariyey wa ibnu jubayr maxamed ibnu jubayr canta ay ku wariyeen fa maxmuulatun waxaa lagu xumbaaray cala alitisaali inay xiriiraan oo nin walba sheekhiisa uu simaac kaga qaaday oo uu ka wariyey maxaa yeelay liannahum hayru mudalisiin nimanka niman mudalisiina maaha ninka mudaliskae looga bartay ninuuna ka maqal inuu can fulan dhaho ninuuna ka maqal inuu can fulan dhaho qofka meesha ka saaro sheekhiisa meesha ka saaro looga bartay ragga way ragga la baari ee lale wa naga baara maanta can ku wariye maanta can ku wariye naga baara ha laanna markaad tiraahdo hebel hebel baa laga warka laga sheegay in adiga ka maqasheen waa dhici karta inuu qof kalena ka maqlena waa dhici karta sooma marka can ku warin jireen waa mudaliska qofka la dabagelaya cancanadiis laakiin qofkaan mudlis aheen oo waxba aan tajliisinin oo ninku can ka yiraahdo ay ka dhigan tahay isagoo samico oo kale ka dhigan tahay warkiisa waa la qadanaya raggana waa sidaasoo maalig ibnu shaabi ibnu jubayr iyo rag mudalisiina ma aha ba waliana ruwaatuhu bu ku leeyahy xaggii waan soo ogaanay itisaalkii waan soo ogaanay xidhiidhki waan soo ogaanay xaggi cadligii iyo dabdigiisa omow waliana ruwaatuhu xadiidkan ragga warinaya cuduulun wey dad lagu kalsoon yahay daabituuna wey cuduulla waan soo ogaanay cadli waxaa la dhahaa almuslim albaaliq alcaaqil غayra fasiqin wa غayr makrum اlmarua nacam almurua wlana ruwatahu cudul daabitun soo maarti dabdigana labaan uqaybino labdu sadri iyo labdu alkitaab wa hadihi awsaafuhum raggan inay cuduul yihiin oo dubaad yihiin tilmaantooda waa kana culamaa ljarxi watacdiil martabadii ay saareen iyo miisaankay saareen ka fiirso wuxuu kule wa hadihi awsaafuhum cinda culama ljarxi watacdiil culumada wax jarxisa hebel waa daciif iyo hebel waa saxiix waa hiqa iyo hebel waa daabit dhahda culummada warkooda la qaato sidii ay ku xukumeen iyo tilmaamihii ay saareen waatan ko bal sheekhu lbukhaari soo qaado cabdullahi bin yuusuf baa la dhahaa atanisi hiqatu mutqin haddaad dib ugu noqoto kutuba xaafid ibn xajar iyo kutubu dahabi aad dib ugu laabato iyo gayrihi min culamaa iljarxi watacdiil markaad u tagto cabdullahi bin yuusuf martabadaasay siiyeen hiqatun mutqin hataa iqatan laguma kalsooni hiqatun mutqin markii laga hadlayo dhow maraatib tacdiil markaan ka hadlayno laba wasfi oo ammaana qofkii laiskugu geeya maraatibta u sarraysay kamid tahy dadka la tacdiilinay laftirkooda kala koreeya moogta ninkii laba la iskugu geeyo waaba si ninkii mubaalaqa lagu darana isagoo sidoo kale marka hiqatun mutqin ba layidhi waa nin hiqa oo haddana wax sugay malik ibn anas imow imaamun xaafidun isaga garaadagoys wey malik ibn anas waa garaadagoys waxaa la yidhi imaam wey martabada imaama iyo martabat xaafid baa la siiyey laba martaba waaweyn weeyaan malik ibn anas ka hadal male warka isaga isaga ninku qalacaa ka kaci ninkii isku taabtaana laa yaluumana ilaa nafsa ah, ninkii isku taabtaa maali wax ka sheegaa asaga naftiisa wax yeelay iyo maali waxba mu yeelin maali ninku ku dhuftaana khalaas ka kaci ka dhawa wax kaci ninku maali dhaho waa daciif weeye ama majruux weeye ama mutaham weeye u yihahdo malik ibnu anas raximah kaa kama dhawax kacayo waa goorma lakin markaan saa leena waa markii maslaة الtacdiil wاljarxi oo iska cad ay socoto war khilaaf udhexeynin aqraan aynan ahayn haddii maalig ninka uu taabtay xoogo xurgufa udhexaysa ka war asaga laftigiis waa leyay sheekh raallihow maanta ninkaad wax ka sheegaysa xoogo baa inaga dhexeeya anagaa oge xurgufa aynaga dhexaysee saasaa laleeyahy waa kii moxamed ibnu xasan ninkii la dhihi jiray moxamed ibnu xasan ibnu yasaar almadani saaxib siyar ninkii la dhihi jiray siyaratu ibn isxaaq soo mayn maql siyaratu ibn isxaaq ninka iskale maamed bnamed ibn xasan eh, maxamed bin mxuu eh, ahaa ibnu yasaar almadani ninkaas isagaa isku yardhaacay isagaana xoogow maalik yartaa wax ka sheegay kitaabkiisa muwada buu yartaabtay wax ka sheegay maaligna markaasu wuxuu yiri dijaalun ow dajaalu min adajaajila bu yiri dajaal had waa martabada ugu daran wey qofka haddii la dhaho meesha ugu daran buu ku dhacay beenaalo weyan bu yiri marka maca dalika culamadu waxay yidhahdaan lama qaadanayo dajaal ma gaadhsiisna maxamed ibn xasan ninkaas ibn xisaan almadani waa nin saduuq ah saduuqun yudalis baa lihahda saduuqun yudalis can hadduu ku wariyo xadiiskii lama qaadanayo laakiin hadduu samica iyo akhbaare iyo xadafiya ku wariyo xadiikiisu xasan buu noqdaa xadiikiisu xasan ayuu noqdaa warkii maalig lama qaadanayo soo maalit laakiin marka arrintu ay tahay xaalad iskaa caadi ah maalig marka culamadu jarxi waaweyn buu kamid yahay imaamun xaafid wey marka maalig waarata ibnu shihaab azuhri u imow maxamed ibnu shihaab azuhri weeyaane faqiihu xaafiظu mutafaqu calى jalaalatihi waitqaanihi soo waa faqiih waa xaafid waa waxaa laisku waafaqsanya jalaaladiis inuu nin weynoo cadiima yahay iyo itqaankiis inu wax sugo intaasaa laiskugu geeyey zuhri ragga ugu muhimsan buu kamid yahay culama alxadid marka laga hadlayo isagiiyo eh, ninkii la dhihi jiray hishaam hishaam ibn curwa ayuu alimaam muslim fi muqadimati aad ugu amaana moxamed ibnu jubayr um sanadka sanadki ban u abtirinayna ibnu jubayr hiqatun wey intaasa lagu dhafa saga soo maarti waa ku filan tahay laakiin wuxuu ka hooseeya raggaa ka horeya o dhan bu ka hooseeya isaga hiqu qaatay soo maha mumtaaz iyo jayid jiddan iyo jayidii samayn so arrintii oo kale wey mumtaaz iyo jayid jiddan iyo jayid iyo maqbuul iyo raasib halkaasay gashaa qoladii eh, imtixaanaadkana halkaasay galeen kanna waa sidaas oo kale marka hiqa hiqada marka wax badan buu ka koreeyaa jubayr ibnu mudcim imow lama taabtaan wey saxaabiyun jaliil radia allahu canhu ardaa kol hadduu saxaabi noqdo warkiisa darajadiisa maxay tahay martabadiis maxay tahay warkaa asaga kuma yaalo aلصaxaabة kuluhum cuduul aلصaxaabatu kuluhum cuduul bitacdiil اllahi subxaanaه wa tacaala wa tacdiili rasuuli alayh الsalaatu wasalaam nabiga ilahay baa tacdiiliyey rasuulka cadilay qur'aanka kariimka lagu amaanay saabiquuna alawalin min almuhaajiriin walansaar marka ayagu warkaas jubayr bnu muطcim ibnu cadiy annawfali mucam baa mucim ibnu cadiy ninki ahaa baa dhalay oo gaalimada ku dhintay laakiin nabiga abaal u galay sala allahu alيh walih wasalam ayb wlanh غayru shaad xagga shuduudka ka waran laga helay sanadkan may wlanh ayru shaadin shaad maaha id lam yucaaridhu muxuu shaad u noqon maba caaridin ma huwa aqwى minhu xadiid kale ka xoog badan iyo ruwaad ka xoog badan oo u khilaafay ma jirto marka shaad maaha ayb xagga ka waran cilo ma laga helay wuxuu le wlanahu laysa fiihi cilatu cilana lagama helin min acilal cilooyinka qaadixada ah lagama helin marka xadiidku waa saliim waa nabad saas darteed bu wuxuu noqday dirwa fi sixa xagga sixada wuxuu noqday meesha u koraysu gaaray oka xukmuhu u imow marka xadiidka sidaasa xukunkiisa u imow wa xukmuhu xukunkiisu wujuubulcamali bihi in lagu camal falaa waajiba biijmaaci ahli lxadiid ah, khilaafa kama taagnaba ehlulxadiid waxay ku ijmaaceen oo ku kulmeen inay waajib lcamal in lagu camal falaa waajibta waman yuctadu bihi iyo wixii lagu kalsoon yahay oo la tirsadoo min alusuuliyiin culamaa usuuli walfuqahaa mida ayagana waa la qaado warkooda min alusuuliyin walfuqahaa ila qaar fuqahada kamid waxaa jirta khabar aaxaad ba lagu keli layahy ayaa jirta fa huwa xujat xujo weeyaan min xujaj sharci sharciga xujooyinkiisa la xujaystu kamid yahy sida quraanka loo xujaysto mutawaatirka loo xujaysto ya khabarulaaxaadkana loo xujaysan kol haddii shuruudiisa o dhan ba ay hagaagtay oo saxiixu lidaati noqday laa yasacu lmuslimu qof muslima oo ma banaana tarkul bihi inuu ku camal falo inuu ku camal falo tarkul inuu ka tago ku camalfal bihi xadiidka lagu camalfalo inuu ka tago qof muslima waasaco ma aha yani ooma suuroobaysa laga wadaa oo fursada iyo arrintaa uma banaana janiska uma banaana almuraadu biqowlihim hada xadiidun saxiix w hada xadiidun hayru saxiix marka laleeyahay xadiidkan waa saxiix ama laleeyahay hada xadiidun hayru saxiix walka laleeyahay muraadka laga leeyahay maxay tahay ma boqol kiiba boqol baa ma yaqiinba ma xaqiiqatulamarka iyo ilaah agtiisa sidaas yaa sax ku aho la jasmin karaa maya sida uu imaan doonta wuu kuu sheegi doonaa wuxuu ku yihi almuraadu biqowlihim muraadka laga leeyahay qowlka culummada muxadisiinta ay dhahaan hada xadiidun saxiix waxaa laga wadaa ana shuruuda alkhamsata shuruudii shantaheed asaabiqata ee noo hormartay qad taxaqaqad fiihi xadiidka way ku xaqiiqowday shantii shardi aan soo marray xadiidkan waa laga helay qawaacid bay dejisteen muxadisiintu oo ay dhaheen qawaacidda ninkii laga helo alraajix waxa wey inu saxiix saxiixan ku magacowno marka shantaas shardi ay xadiidka maqbuulkaah u samaysteen shantaasa xadiidka laga helay sidaa darteed bay saxiix aan dhahaynaa saasay ka wadaan laa annahu maqduucu maaha in la inuu go-an yahay bisixatihi saxiixnimadiisa in la gooyey ma aha fii nafsi alamri xaqiiqada shayga nafsilamr waxaa laga wadaa xaqiiqat alamri biyo kamadhicbaanka aan lagu dhaaran karo lagu dhaaran karo ee sidaadoo indhaha ku hayo oo kale aad ogu dhaaran karto ayuu saxiix yahay macnuhu maaha aصيi boqol kiiba boqol oo waan ku dhaaran karaa oo xaqiiqadaas saasa ilah agtiisaasu ka yahay maaha ujeedadu maxaa yeelay lijawaazi اlkhaطaء khaطأ baa ku banaan wالnisyaani nisyaanna waa ku banaan yahay cala hiqa qofka hiqada qofka hiqada aadhahna xadiidkiisa waa saxiix laakin fi nafsi اlwqti waxaa ku banaan inuu halmaamo inuu khaط waa ku banaanta saasaama qof hiqaa oo jabala oo fulaan oo imaam maaliga arkayso imaam malik bin anas raximah الlah oo ninkaa ugu weyn ragga laga hadlaya ka dhici karaa mararka qaar khada ka dhici kara nisyaan ka dhici karaa soo saa ma ayagaaba sheegayba oo ka hadlay oo hadalkayga iyo laa yukhadu eh, eh, kulu yukhadu qawlahu wayuradu ila saib balik hadalkiisa kamid ah. kulu yukhadu qawlahu wayuradu ila saaxib hada alqabr isagoo masaajidka fadhiya oo muwadaiisa akrinaya kitaabkiisii muwadaa xalqadiisi ayuu farta kufiiqi jiray kulu yukhadu qawlahu wayuradu ila saaxib hada alqabr nabiga qabrigiisi horta iyo gaba fadhiya xaggaroodo qabriga ninka iska ku jira mooyane nabi maxamed sala allah alay wasalam nin aan warkiisa la qaadan karin raradinaynin male macsuumku waa nabi maxamed sala allah alay wasalam wixii ka soo horay yusiibu wa yukhti yusiibu wa yukhti waa asiibi kara waa gafi karaa marka haddii wax qof qof walba uu saa yahay markaad leedahay xadiidka waa saxiix oo shuruudana laga helay maaska leedahay mooyeene waxaa dhici karta inuu ilahi agtiisa daciif ka yahay ilahi agtiisa inuu daciif ka yahay yaa dhici karta waa saas macnaha liannahu maqduucu bisixatihi saxiixnimadiisa in la gooyo maaha fii nafsi اlamri xaqiiqat اlamriga maxaa yeelay saa u leenahay lijawaazi اlkhada'i khada inuu qofkan khaldamaa dhici karta ismoodsiiyo wanisyaan ama halmaamaba cala hiqati bay ku banaan tahay ninka hiqada ba ba wاlmuraadu biqowlihim hadalkooda markay leeyihin hada xadiiثu gayru صaxiix xadiidka hayru صaxiix way marka laleeyahayna anahu waxaa loola wadaa lam tataxaqaq ma xaqiiqoobin oo lama helin fiihi xadiidkani shuruuط صixati alkhamsati الsaabiqa shuruudii sixada ee saxiixa loo shardiyey ee shanteeda soo hormartay lagama wada helin baa loo wadaa kuluhaa dhammaantood oo bacdu ama qaar baaba laga waayeyba laa anahu kadibun maaha macnuhu inuu been yahay fii nafsi اlamr xadiidkan waa daciifka leeyahay waa been oo nabiga kama sugnaanin oo xaqiiqatulamriga ilah agtiisa sidaasaa ahoo waan ku dhaaran karaa inuu been yahay ma aha macnuhu kuma dhaaran kartid maxaa yeelay lijawaazi waxaa banaan isaabati man huwa kahiiru اlkhaطأ qof khada'iisa uu badan yahay iyo hafawaadkiisa iyo xifdi xumadiisa iyo ay badan tahay inuu asiibo xaqa ayaa dhici karta mararka qaar qad yasduqu lkaduubi baa la yidhahdaaba qad yasduqu lkaduub beenaalihi baa mararka qaar ku run sheegi kara qof beenaalo ah yaa mararka qaar run ku hadli kara marka xadiidkan saga shuruudii baan ka weynay un baa laleeyahay mooyeene macnaha xaqiiqatulamriga ilah agtiisa anaga ma goyn karo ma jasmin karo ma jasmin karo warkaa marka war la daliishan haddana ma aho xaqiiqada unbaa lagu taabanayaae hadhow ma dhihi kartid qof kugu yiri xadiidkan waa daciif xaqiiqada mada og ilahay agtiisa inu sixi ka helgayaba iskama soo boodi kartid xadiidku waa saxiix intii lagu yira intaas soo daraado saxiixa ila inuu daciif yahay sooma dhici karto warkaas war la daliishan karo ma aha culummada waxay isku raaceen saxiixana in la aqbalo oo la xujaystaa waajiba daciifkana lama xujaysanayo culamada isku raaceen laakin fi nafsi alamri baa laga hadlaya xaqiiqada amriga allahu aclam xaqiiqatuh xaqiiqadiis ilahay ba og baa laga wadaa xaqiiqada ilahay baa og laakiin annaga qawaaciddanaan dejisanay qawaaciddaa qofkan ka hela warkiisa waan qaadanaynaa qawaaciddaa qofkii laga waayan warkiisa lama qaadanayo saasaa culamadu ay ka hadlayaan nacam ayb su-aal buu ku weydinaya musanifka raxima wxuu kuleyahy hal yujzamu ma la jazmin karaa ama la go-aamin karaa fii isnaadin sanad gudihi anahu asaxu asaniid muطlaqan asaniido idil inuu ugu asaxsan yahay muطlaqan ayagoon waxba laga soo reebin hal sanada ma lagu magacaabi karaa ma dhihi kartaa sanadka fulanu can fulan can fulan inta sanada sanadkan u saxiixsan ma dhihi kartaa culimada in hadalkaa qaar kamida qabto musanifka alkasa wuxuu kuleyahay siduu doortay almukhtaaru sida la doortay annahu laa yujzamu lama goyn karo oo lama jazmin karo fii isnaadin sanad mucayana annahu sanadkaasi asaxu lasaniidi asaaniidda jirta adduunka o dhan uu asaxsan yahay mutlaqan wixii oo aan waxba laga reebeyn mutlaqan yani inuu isagaa un biduuni qeyd inuu yahay asaxu lasaniid inaan la jasminin baa mukhtaaroo la doortay buu leh lianna tafaawuta maraatibi sixati sixada xadiidka saxiixa maraatibtiisu لأنa تفاawuta maraatib الصxa صxada maraatib bay kala leedahay yada kala sarsaraysa maraatibtaasi kala tagnaanshaheeda ay kala korayso mabniyu waxay ku dhisan tahay calىa tamakun الإsnaadi sanadkan inuu makansado min shuruud الصxati صxada shuruudiis wayanduru waxaana naadir noqonaya taxaququ أعlى الdarajaaت darajaadka kuwa ugu saraysa inay xaqiiqowdo fii jamiici shuruudi sixati sixada shuruudiisa oo idilba aclaa darajaat sixa inay ku xaqiiqowdo waa naadir buu ku leehy falwlaa sida awlada marka alimsaaku waa in laga afhaysto laga joogo can alxukmi in la xukumo liisnaadin sanad mucayana biannahu asagu inuu yahay asaxul asaaniidi mutlaqan in laga istaagaa wanaagsan liannahu tamakunka inuu nin walba inuu la dhaho ninkan boqol boqol wey bani aadam wey qofka waxa waa bani aadam in la yidhahdo mar aclaa darajaad bay sanadkan uu gaaray oo ragga kaleo dhan wuu ka sarreeya hebel baa raggao dhan ka sarreeya warkaa asaga waxaa weeyaan waa naadir wax dhici kara ma inta badan inta badan dhici kara qofka asaga meel waa ku fiicanya meel waa laga fiican yahy marka ad sg qeyb baa lagaga ficnaan karaa marka haddaad tirad asaxu asaaniid macnaha waxa weeyaan diintii dadka o dhan buu ka diin fiican yahay dardigiina dadka o dhan buu ka xifdi badan yahay ayaad ka wadaa axad marka martabadiisa gaari kara maleh ayaad ka wadaa basharkuna inta badan naqsi baa yaa ka dhaca naqsi baa ka dhaca saas darteed falahan ka qaadna warkaas ku kuleh almukhtaaru sida la doortay anahu laa yujzam waa inan la jasmin fii isnaadin sanad mucayana anahu asaxu asaniid mutlaqan inuu yahay liana tafaawuta maraatib asixa sixada maraatibtiisa kala tagsanaashaheeda inay kala tagsan tahaydaas mabniyun waxay ku dhisan tahay calaa tamakuni lisnaadi sanadka asagaa makansashadiisa min shuruudi sixa uu makansaday wayanduru waxaa naadira marka taxaquq acla darajaat darajaadka kuwa ugu soreeya inay xaqiiqowdo fii jamiici shuruudi sixa sixada shuruudiisa oo dhan dhammaan shuruudi sixadeen soo maray in darajooyinka kuwa ugu sareysa laga wada hal sana laga wada helo oo rag kale ka sareeyo ayaa maaratay naadir noqon naadir noqon waxaa dhici karta xagga xifdiga inuu kaga fiican yahay laakiin kuwo kalena xagga cadaalada iyo diinta ay kaga fiican yihiin wa bilcagsi waa dhici kartaa falawlaa marka sida awlada ee haboon alimsaaku in laga joogo wey can xukmi xukun liisnaadin sanad la xukun bianahu asaxu asaniid mutlaq inuu yahay xukunkaa in laga istaagaa wanaagsan buu leh wamaca dalik sidaan doornay sidaa ha ahaatee culummadu laakiin kamayna aamusin wa maca dalika faqad nuqila waxaa la soo naqliyey can bacdi ala'ima a'imada qaarkood alqowlu inay dheheen fii asaxi asaaniid inay dheheen ayaa soo aroortay oo ay dhaheen sanadkan sanadiha waa saxsan kuwo kalena ku khilaafeen dheermada kana ka asaxsan wadaahiru sida daahirkee muuqata ana kula imaamin imaam walba markuu leeyahy asaxu asaaniid rajaxa wuxuu rajaxay uun maa qawiy cindahu agtiisa wixii ku xoog badnaa buu rajaxay kan wuxuu le asaxu lasaanid waa sidan kana wuxuu le ma agtayda sidana asaxsan marka nin walba wuxuu ka hadlay asaga nadariyadiisa iyo araggiisa iyo sida agtiisa u rajaxnaatuu ka hadlay fa min tilka alaqwaal aqwaasha culummada ay soo arooriyeen ee asaxu lasaanid ay ku magacaabeen waxaa kamid a ana asaxahaa inay dhaheen asaxu lasaanid sidan soo socota mathalan alif qaarkood waxay dhaheen azuhriyu can salim can abihi asaxu lasaanid waxaa la dhahaa riwaaya haddaad aragto zuhri oo ka warinaya saalim bin cabdillaahi saalibna aabihi cabdulaahi bin cumar bin khaaab uu ka warinayo sanadkaas sanad asaxsan ma leh rag baasaa yiri culamada ka mida azuhriy maxamed bin muslim ibn shihaabki wey saalim bin cabdilaahi can abihi cabdullahi bin cumar ruwiya waxaa laga wariya dalika warkaas can isxaaq ibn rahawey isxaaq ibnu rahaweyh wa axmeda axmed bn xambal alimaam isxaaq ibn rahaweyhi sheikh bukhaari weeya ninkii bukhaariba inuu kitaabka alifo bukhaariga saxiixa inuu alifo ninkii sababta ugu ahaa wey isxaaqan ninkii sababta ugu ahaa wey sheekhiisaas isxaaqa ah iyo axmed ibnu xambal asana sheekhiisa labadaba waxay yidhaahdeen ma rabtaa saxul asaniid haa riwaayat zuhriy can saalim can cabdillahi bn cumar wey saxul ba qowl kalaa jira qowlka labaad ibnu siriin can cabidata can caliy a ah, kana saxul rag baa yaraysaa yiri maya kaase kana saxul asaniid ibnu siriin maxamed bin maxamed binu siriin riwaayat maxamed binu siriin can cabida cabidata bn camar assalamani cabidata bn camr asalamani can caliy bn abi aalib abulxasan radia allahu canhu sanadkaa sanad ka asaxsan ma jirto rag baa saa jira waa kuwe ruwiya dalika warkaa waxaa laga wariyey can ibn اmadini ali ibn madini ninki liijira cali ibn madini sheikh اbukhaari wاlfallaas camr ibnu aliy alfallaas camr ibnu aliy alfallaas abu xafs labadaa nin waxay dhaheen asaxu اlasaniid ma rawaahu maxamed bn sirin can cabida can caliy bn abi aalib saasay dheheen Ah, ibn madin ali ibn iyo falas camr bn ali ayb jim qowlka saddexaad wey waa alacmash can ibrahim an calqama can cabdillahi asaxu ah, asanid waxaa weeye ma rawahu acmash sulayman bn mihran alkahili can ibrahim bn yaziid anakaci can alqamata bn waqas alaythi can cabdillahi bn mascuud alhudali radi allahu anhu saxaabigii weeyaane hada asaxu asanid cindana bay dheen kuwana awaka kuwasaa yiri ruwaya dalika can ibn maciin yaxya bn zakariya ayaa warka laga weriyey yaحya بن cun le cindana ma rawahu اأcmash an ibrahim an calqb an cabdالlah بn mascuud quwana halka iska bex masdaartu ictibaar wey nin walba waxbaa la nin walbaba sheekh buu calmaday dad buu jeclaaday oo agtiisa la noqotay inuu u fiican yahay ninka aga u arkeyso inuu muqadimo ninka ugu fiican u yahay kuwa waxay kuleeyihin maane hebel igala fiican soo saama wey arrintu marka waa iska qiyaas wey qowlka afaraad ee daala waxaa weeye aلzuhriyu can cali bn xusein can abihi can cali bn abi alib ruwiya dalika can abi bakr abi shayba kuwa waxay dhaheen ma rawaahu zuhri ibn shihaab azuhri maxamed bn muslim can caliy bn xusein zayn wey cali bn xusein can abihi xusein ibn caliy sibda rasuuli can caliy bn abi alib radia allahu canhu asaxu asaniid wa kaas kuwa saasay dheheen oo waa ruwiya dalika warkaa waxaa laga wariya qowlka ku tegey can abi bakr bn abi shayba abubakr bn abi shayba isma cabdullahi bn maxamed musنif abi shayba ninka iskale wey qowlka shanaad kii shanaad miya qowlka shanaad waa ha maliku can naaficin can bni cumar qole waxay dhaheen war may asaxu asaniid silsilaة الdahab maliku can naaficin can ibni cumar wey malik ibn anas abu cabdilaahi naafic mawla bni cumar can ibni cumara asaxu asaniid wka ruwiya dalika hadalka waxaa laga wariya can bukhaari imam bukhari saasuu isaga imam buxari wxu ku lehay sax asanid ma rawahu maliku can naafic an ibn cumar wey marka halkaa darteed ikhtilaafkaasaad wax ku garanba iskhilaafka ay iskhilaafeen waxaad ku garanaysaa masaladu inay tahay masalo aan xaqiiqo weyn ku dhisnayn ee ku dhisan uun qof walbaba sida agtiisa rajaxnaatay qof walba sida agtiisa rajaxnaatay un ayay ku dhisantay isku raggaasoo dhan lakin marka la isku daro axaadiistooda waa waxaa weyan axaadiista ugu sixsan wey marka la isku aruuriyo waa axaadiista ugu sixsan ma huwa awalu musanafin fi saxiix mujarad saxiix mujarad ah mujarad waxaa laga wadaa aan wax kale lagu darin xasan kuma jiro daciifna iskaba dhaaf saxiix mujaradahoo la dhar tiray oon xasan iyo daciif iyo waxba kale ku jirin kitaab laga alifo kitaabka ugu horeeyey kee wey awal musanaf kitaab la alifay fi saxiix اmujaradi saxiix la tajriidiye la dhar tiray saxiixnimo lagu kala yeerayna lagu alifay awal musanafin fi saxiix اmujaradi saxiix اbukhaariy wey saxiix اlbukhaariy uma saxiixu muslim baa ku xiga wahumaa labadan saxiix asaxu kutubi kutubta kuwa u asaxsan wey bacd qur'an qur'aanka kariimka ah ee mutacabadu tilaawahe mutawaatiru naqliga ah waxaan ka ahayn oo ka asaxsan maleh humaa asaxu kutubi kutubta kuwa u asaxsan wey bacd qur'an qur'anka kadib bukhari muslim waqad ajmacat اlummatu uma muxamadiya ummadda nabi maxamed sal slam waxay ku ijmaacday calaa talaqi kitaabayhimaa labadooda kitaab inay la qaato bilqabuuli talaqi kitaabayhimaa bilqabuul in aqbal iyo qabuul lagu qaato o laiskugu imaado lagu kulmay oo laiskugu imaado bilqabuul aqbal talaqi waxaa weyaan yani in lagu heshiye oo laiskugu imaado wey labadooda kitaab maxaa lagu heshiyey bilqabuul aqbal ba lagu heshiyey oo laiskugu imaaday marka warkaas waa war culamado dhan ay isku waafaqsan yihin wey nacam tafsiil iyo hoos hoos marka laisku galo waa gaar laakiin duuduub ahaan marka laga hadlayo ijmac waxay ku yihiin in bukhaari iyo muslim ay asaxu lkutub yihiin ayuhuma kale lakin hoosoosle wa rag baa qaab wax ka sheesheega xadiis way jiraan lakin inta badanna xaq waa ayaga iyaga la socotaa bukhari muslim bay la socdaan naam ayib ayuhuma asax haddaba bukhaari muslim haddaad tidhi waa asaxu lkutub markii qur-aanka laga soo reebo labadooda kee si asaxsan ayuhuma asax wlbukhaariyu bukhaari ya asaxuhumaa labadaa kitaab bukhaari baa si asaxsan wa akharuhumaa fara badan fawaaida xagga faaidada xagga fawaa'ida bukhaari baa ku badan wdalika lana axaadiid albukhaariyi bukhaari axaadiistiisu ashadu way daran tahay itisaal xagga xidhiidhka xagga itisaalka aad ba u daran yihin meesha muslim uu leeyahay sheekha iyo ardaygiisu inay isku casri ay ahaayeen isku casri isku zaman inay ahaayeen suuragalla ay tahay inay kulmeen aan ku kaaftoonno bukhaari wuxuu leey maya waa inaan xaqiijinaa ardaygan sheekha inuu wax ka qaaday saasuu leyahy soo itisaalka marka bukhaari baa si adag muslim wuxuu leeyahay fulaan iyo fulaan isku casri ma ahayn ahaa inay kulmeenna ma suuragal baa way suuroobi kartaa soo maaha khalaas hadduu ma hebel baan ka wariyey aan qaadano bukhaari wey wuu dabagala war ninkan hebel baan ka wariyey inuu hebel la kulmay oo la fadhiistay oo wax ka dhegaystay ma haynaa wuu sii dabagelaya ila isku casri ba ayan keliya kuma fille meeqaa isku casri ban weligeed isku imaanin marka sidaa darteed wuxu ku ley ana albukhaari ashadu itisaalan xagga xiriirka ayagaa adag waa uthaqu rijaal xagga ragga iyo rijaasha uu soo doortay ee wax ka wariyana isagaa ayagaa hiqanimo badan kuwa muslim bay ka hiqansan yihiin ولأna فيihi waxaa ku sugan صحيiح البخاarي min الاsتiنباaطاaت الفiقية masaaئisha فiqiga ahee lasoo saaray istinbaadka waxaa weeye istikraaج الmasألة aw الmacluuma aw الfaa'ida min الxadiiث in masalo faa'ida a laga soo saarto xadiidka waxaa la dhahaa istinbaad istinbaad lacalimahu اladina yastanbituunahu minhu istikraajkaas min istinbaadaat اlfiqiya baab baab uu ku baybaysan baabka uu baabaysana waa istinbaad xadiid wey xadiid bu wax kasoo saartay macna ka soo saartay isla xadiidka laftirkiisu haddana baab kale yusaari isla xadiidku haddana baab kale saari oo ka duwan masale kale iyo mawduc kale walidalika waxay dhaheen fiqhu lbukhaariy fii taraajumihi bukhaari fiqigiisa waxay ku sugan tahay oo laga helaa tarjumada laga helaa baabun ku leeyahay wa kan bukhaari marka istimbaalaad fiqi ah oo fara badan oo dee abwaabtaa ku tasiilinayo dul saarayo xadiidkiina uu ku taasiilin ayuu ku badan yahay bukhaari wanukat alxukmiya iyo nuktooyinka xikmada xikmada leh anukat اxikmiya yani fikra laiifa oo muaira fi nafsi alfikra alaiifa almuaira fi nafsi yaa nukad la yihahda shayga mustamlaxa ee macaan iyo faa'iidada gaarkahe aad loo helin ayaa nukta la yihahda nukta laiifan waa la yihahda laiifa ladaaif istinaad baa jirta lidaaif fiqhiya baa jirta fawaa'id gaar aha jirta oo qarsoon oo kaamid oo daqiiq ah oo qof culummada ragga gaar mooyane anin walba ula samixi karin marka wuu ku badan yahy bukhaari annukat اlxukmiya baabkaaba laga heli xadiis buu soo aroorin bukhaari